in kollay tasawurkeeduna aad moodo inuu iska yar qaamid yahay oo ah xawaadis la awala lahaa sugid wax la sugo xawaadis aan dhammaad lahayn waana tay halkan cibaaradu imanaysa sifada nafteeda maaha khaaliqnimadaas sifadii وكل الناس يتقلبون في مشيئة الله تعالى بين هذين الأمرين الفضل والعدل bal kolay masaa'ilshii aan soo haynay waa aduu qadarka ayay ahayd qaybo qadar ka dambeeyaana waa jiraayo san hore u soo sheegnayba kollay tartiibta kitaabku dee aad uma wada isma wada raacsana oo haddana waxyaala inoo soo noqon doonaa jira marka intan fiqradan ugu yar dambaysayna waan soo laqbaynay intan baa inooga hadhsanayd oo dee marmatni ahaan iyo sharaxaba qaybtii hore laqbadeennii hore ama hadalkeennii hore ayuu raacay wuxuu idhi markaa shaarixu wa kullu nnaasi isagoo dee cibaaradii matnigana weeyeen wa kullu nnaasi dadka dhammaantood yataqallabuuna way gadgadoomayaanoo fii mashii'ati illaahi tacaala mashii'ada ilaahay dee ilaahay mashii'adiisa iyo iraadadiisa wax ka hoos baxayaa ma jiro dadkuna waxay dhex wareegayaanoy dhex socon uun ilaahay mashiicadiisaas bayna haadayni alamrayni labadan amar dhexdooda labada amaruu sheegayana waa maxay alfadli waalcadli waa dee fadliga iyo cadligo dadkii waxaa ka mida midii isagii hanuunsan baa ka mid mida ah, dariiqii toosnaa kuba sugan waa fadli ilaahay kaasi subxaanahu wa tacaala iyo cilmigii iyo xikmadii taas bay ahayd iyo dee nicmada ugu nicmeeyey isagaana xamdi ku leh xikmadana kuba leh ku isagu dariiqii xaq ahaa gees maray oo zaa'iqina waa jiraa dadkii oo ka mid weeye kaasna dee waa mashii'adii ilaahunbuu kuba sugan yahay oo dee waxa weeye markaa taasna waa cadligii ilaahay subxaana wa tacaala waana taqdiirkii ilaahay iyo qadarkiisii isagaana xikmada baaliqada kule mahadnaysaa ku laho labada amaruu sheegaya dadkii axwaashoodii axwaashoodiibaa labada uba qaybsan <clears throat> faminkum kaafirun waminkum mu'min fa ina annaasa dadku imaa mu'minun muhtadin bay u qaybsan yihiin ku mu'mina oo hanuunay oo raashidun toosan oo dariiqi xaqaa kuba toosan wadaalika dee hanuunkaas iyo raashidnimadaasna bifadli illaahi tacaala wa cilmihi wa xikmatihi wa karamihi wa nicmatihi waa ilaahay fadliguu isaga uu tafadulay cilmigiisiyo deetan ay kuba sabaqday inuu ruuxani sacaado ehelkii uu yahay ruuxana wixii dee kolba u sabqay unbaaba loo fudaydnayaa loo sahlayaa iyo nicmo uu iyo karamkii bay arrinkaasi noqonayaa isagaanay xikmadii karamkii nicmadii tahay walahu alxamdu fii daalik wa imaa daallun dadku iyo inuu mid hallowsan uu yahay oo zaa'iqun leexsan oo bilkufri gaalnimo uu gaaloobay taas ku hallowsan ama dariiqii xaqa kaga leexsan aw ilfisqi ama faasiqnimo wadalika haddaba dee dalaalka caynkana ee kufri ama fisqina ah waa bicadlillaahi tacaala dee inay wamaa tashaa ilaa an yasha yashaala taqdiir baa jira waana cilmigaa zarigaha ah, wixii uba sabqay marka ilaahay cadligii weeyiyo wa cilmihi wa xikmatihi falaa khuruuja bixid uma sugnaanin liaxadin axadna can mashii'ati illahi tacaala ilaahay doonidiisa axadna kama baxayo iyadoo dee dadkii afcaashoodii iyo wixii waa waxaan sawaabta iyo ciqaabta ku tacalluqdo waa camalkan marka dambe ay la imanayaane iyaga kaba muuqanaya taas dee camalka iyaga loo nisbaynaya ay tahay laakiin haddana waa mashiicadii ilaahi iyo khalqigii wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaa allahu rabu alcaalamiin <clears throat> uma ina almar'a ruuxu nafsahu naf ahaantiisa qad yahtadii inuu hanuunaa la arkaa taaratan mar bifadli bifadlillaahi tacaala ilaahay fadligii uma yucaaqibuhu marka haddana ilaahay ciqaabo yucaaqibuhu allahu caza wajala calaa dunuubi dunuub aw gafratin oo fayakhdu lahu uu hoojiyo towfiiqiisii uu kaba hayso oo waxaa dhacaysa oo raxwe oo dee hanuunsanba dembi xaggiisa uu kaba dhacayo oo markii isaga xaggiisa ay wax ka dhaceen ciqaabtii ay noqonayso dee in ilaahay subxaana wa tacaala towfiiqiisii kaba haysto oo dee falamaa zaaqu azaaqa allahu quluubahum marka uu leexduu dariiqii xaqa kaba leexday inay deetan hidaayadii rabbi iyo wixii markii hore ay meeshii kaba baxayaan oo isagii khidlaan kuba dhacayo isagii hawadiisi iyo shaydaan layskuba daynayo uma qad tudriku lhidaayatu bacda dalika marka haddana waxa dhacdo dee in toobaba ilaahay waafajiyo waxa suurtagala ruuxii sidaas ahaa waanay badantayba ilaahay haddana inuu ku madnaysto towbo iyo hidaaye hidaaye intaa dabadeed haleesho waqad yadilu dalaalan abadiya walciyaadu billaah oo ruuxii isagoo markii hore xumaan kuba jiray ugu dambayn in ilaahay towbadii waafajiyo uu khaatimadiisu u fiicnaato uu saa kuba badbaadaa way dhacdaa indee sii un xaaladiisu ahaato oo dalaal abadiyo isagii uu lumo ilaah baana taa laga magangelayaayo way dhacdaayo haddaba kullu shayin bimashii'ati casa wajal guud ahaanba adigu waa umuurahani waa mashiicadii ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo iraadadii iyo cilmigiisii wixii kuba sabqay isagaana xikmataa kuulaboon alkhulaasa amar allahu ilaahay wuxuu amray alkhalqa bidaacatihi daacadiisa waa amray wanahaahum waanu ka nahiyey can macsiyatihi macsiyadiisii wuu ka nahiyey wa kullu shay-in shay kastaana yajri wuxuu ku dareerayaa ku soconayaa oo isagii aanu ka hosbaxaynba biqadaa'ihi wa mashii'ati ilaahay qadarkii iyo mashiicadiisa wa mashii'atu alcibaadi addoomaha mashii'adooda iyo doonitaankooduna taxta mashii'ati ilaahi ilaahay mashii'adiisa guud ee kowniga ee qadariga ayuunbay hoosteeda kuba sugan yihiin wa huwa ilaahay alhaadi liman yashaa'u wayudilu man yashaau walaa khuruuja bixid uma sugnaanin liaxadin camaa shaa allahu low wixii ilaahay uu iraadeeyey adigu muhimku waa umuurihii qadarka in qadarku wuxuu yahayna waan soo ogaana ama waan soo aragnay kollay qaybana way dambeeyaan waa ka yarbaxayaa imaka walow dee fiqrada soo socotaana tan uun umuurahan taqriirkeed ay tahay laakiin hadhow waa ka bixi doonaa isagoo mar kale insha allahu tacaala inoogu soo noqon doonaa alfiqraة الsaadisa wa huwa ilaahay subxaanaه wa tacaala mutacaalin mid ka nasahan weeye isagii ka kor noqday ka nasahan can iladdaadi wax isaga addaad iyo cid isaga didkii ah oo dee waxa weeyaan isaga xukumkiisii iyo arrinkiisa khilaafsanba oo didkii ah ama caaridaysa rabbi subxaanaه wa tacaala waa ka nasahan yahay oo ma laha dee taas walandaadi ashbaah iyo amhaal isaga shabahda oo ku shabahda ama kulaba mid ah ee waxyaalaha ilaahay subxaanah wa tacaala isagay u khaaskaaye uu isagu kuba sifoobay taasna rabbi subxaanah wa tacaala waa ka nasahan yahay oo did isaga dee mukhaalif oo amarkiisan iyo xukumkiisii iyo khalqigiiyo mulkigii isaga mukhaalif ku ah ma caaridayo oo ujeeddadu isba markaa dee umuurihiisaas ka hor imanaya ishortaagaya ilaahay subxaana wa tacaala malaa waa ka nasahan yahay kelimadiisu isagunbay tahay taa naafidada ah mid isagii waxa weeyaan mumaasilkiia ama shabahayo ku shabahaya asmaadii ama sifaadkii iyo umuurihiisa kuba shabahaya khalqigiiyo taasna ilaahay subxaana wa tacaala waa ka nasahan yahay walam yakun lahu kufuwan axad <clears throat> laa raadda ku celiya uma sugnaanin ilaahay liqadaa'ihi qadihiisa oo wixii ilaahay qadaray wixii uu xukmiyey waa wada fulayaan khalqigoo dhammi hadday isu tagaanay doonaan inay joojiyaanna ma joojin karayaan walaa mucaqiba ku isagu burinaya waa alfaado aada isugu dhow saddexa jumlaba isaga dee ka daba imanayo oo waxa weeyaan ama dibdhigi ama hor joogsan ama axkaamtii ilaahay iyo umuurihiisii intuu tatabuca dabagelayo saa dee bal maalan imaka qaadiba qaadi kale ka horreeya wuxuu xukumo uu eego axwaashii hadduu doono waxyaala qaarkood uga buriyo ku isaga burinayo oo ka daba imanayo oo ama celinaya ma jirto lixukmi ilaahay xukumkii walaa qaaliba ku isagu ka qaalib noqonaya liamri amarkiisan oo ilaahay wixii uu amarkiisa ee kawniga ahaa iyo qadariga ahaa iyo xukumkiisii xaggaa iyo qadiyiisu way fulayaanun way soconayaanun wax ka hor imanaya ma jiro hadday khalqi oo dhammi doonaanna inay markaa joojiyaan ama ay wax markaa dee waxa weeyaan celiyaanna taasi uma suurtagelayso ma dhacayso marka waxay kolley intani taqriir u tahay uun ilaahay subxaana wa tacaala mashiicadiisaa hore aynu soo maray ee imikaba casharkii hore iyo intan aan imika dhammaynayba inoogu sugnaa ayay sii adkayn iyo sugid iyo ayuunbay tani u sii tahay saddexan jumle ah laa raadda liqadaa'i walaa mucaqiba lixukmi walaa qaaliba liamrihina macnahoodu way isku wada dhow yihiin wuxumaanay guud ahaan inoo faa'iidaynayaan ana amrallaahi wa xukmahu wa qada'ahu naafid wa annahu haalibun laa qaala almu'alifu raximah allahu tacaala وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء صلى الله عليه وسلم <clears throat> waxay noo socday oo aynu casharkii aan dhexda kaga jirnay rasuulka ilaahay salawaatuullaahi wasalaamu calayh iyo bal dee umuurihii xag marka la eego ictiqaad ahaan wixii waajibayay taas oo ayaynu soo aragnay waxaan soo aragnay dee rasuulka ilaahay salawaatuullaahi wasalaamu caleyh ama muxamedinu addoonkii ilaahay doortay uu ahaa ee oo dhanba ka doorto dee khalqiga uguba fadli badan nebinimadana amar dee waxa weeyaan nubuwadiina in isaga ilaahay kuba khatimay oo nebi ka dambeeya aanu jirin taas baynu soo aragnay marka wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala wahuwa rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh almabcuuhu kii lasoo diray weeye loo soo diray ilaa caamati ljinni jinka dhammaantood iyo wakaafatil alwaraa khalqigaba guud ahaan iyo dhammaan <clears throat> ayaa loo soo diray bilxaqi xaq ayaana lala soo diray ama isagoo xaq kuba dheehan iyo walhuda hanuun iyo wa binnuuri iftiin iyo wadiyaa waa isla miduune laakiin diyuhu wa akmala nuur oo tansan dee iftiinkan cadceeda oo kale ayaa ilaahay laba soo diray sala allahu calayhi wasalam <clears throat> markii hore waxaan soo aragnay inuu rasuul ilaahay iyo salawaatullaahi wasalaamu caleyh taasi waa mid inuu khaatama rusul ama khaatama nebiyiinna waan soo aragnay arrinkan halkan ama fiqradan inoogu suganna waa in risaaladiisu ay caamo tahay oo khalqigoo dhan ba ilaahay uu diray jin iyo insiba uu diray halkii rusushii hore dee dawaa'if gaara iyo manaabiq gaara loogaba diri jiray oo isagu taa waxyaalihii rusushii ilaahay kagaba fadilay ahaa marka ictiqaadkan ama xaggan wixii waajiba rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh xagga markaan eegno <clears throat> hadduu ruuxu ictiqaadiyo inuu rasuul ilaahay ahaa intaasin kuma filaanaysa inay dee uu ictiqaadiyana weeye risaaladiisu inay caamo tahay oo khalqigo dhanba loo soo wada diray rasushiina kii ama ambiyadiina khatimay uu yahay oo dee rasuulka ilaahay markii lasoo diray dabadeed nebi imanaya ma jirto rasuulkii ilaahayna salawaatullaahi wasalaamu caleyh ruux kasta oo dee isaga uu gaadho dacwadiisaasi ama maqla oo dee ama waxa weeyaan insi iyo jinba dee dadkii yahuud iyo nasaariya sida xadiidkuba yimi iyo keyrkoodba erdhaaci waayee rumayn waayaa ahlunaarun buu noqonayaa ka isaga maqlay dacwadiisu gaadhay rumayn waaya waayo risaaladiisa caamaah oo risaalo keliya un maahay dee waa risaaladiisa inuu ictiqaadiyo inay gumi risaalo caamo ahayd khalqigoo dhan loo soo wada diray intan baa adigu hadalkii hore ama wixii u horreeyey sheekhuutan u raaciyo waxaan inooguba sugnayn halkii hore ayaa inoogu sugan labadan ama intan yar fiqradan kooban ee raqamkan labiyo soddonaad uu dhigtay alluqatu alwaraa alkhalqu oo halkan uu yidhi wakaafati alwaraa alwara waa khalqiga buu yidhi haddii ay alwaraa inajinkuba khalqigiibay ka mid yihiina cadfu caamin calaa khaas bay noqono waa qeyb khalqigii kaba mida ah. ayay tahay markan alwaraa macnaha laguba fasiro asharx ina nabiya sala allahu calayh wasalam rasuulku huwa rasuulu lacdamu waa rasuulkii weynaaba rusushoo dhanna uguba fadliga badnaa wa risaalatuhu risaaladiisuna lijamiici athaqalayni aljinni waalinsi labadeedan thaqaleynka la yidhaah oo ah jinki iyo insigii ayay risaaladiisu dhammaantoodba waxa weeyaan way u wada sugnaatay mandiqo khaaskuma aha daa'ifana khaaskuma aha oo fa kullu rasuulin rasuul kastoo qablahu rasuulka ilaahay hortii ahaa kaana yursalu ilaa qowmihi faqad waxaa loo dirayey qowmkiisa uunbaa gaar ahaan loogu dirayay ama huwa sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay fa innahu ursila waxaa loo diray ilaa jamiici thaqalayni waa jin iyo insiba waa loo diray kama qaala tacaala wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin ciwaanadan qur-aanka xagga jinka ay nooguba sugantahay suuradan suuratuljin oo haddee inay maqleen oo dee rasuulkii ilaahay ay dhegaysteen ay rumeeyeenba suuratu markaa axqaafna waata kuba sugnayd inay markii ay dee qur-aankii maqleen ay qowmkoodii u laabmeen lahaayeen yaa qowmana ajiibu daaci allah oo rasuulkii ilaahay dhammaan dee jin oo dhan waa loo soo diray isagaana rasuulkii loo soo dirayba inay raacaan ay rumeeyaanna iyagii waajib ay ku tahay ciddii rumayn weyde raaci weydee maqashayna waa kuwa way gaaloobayaan ahlu naar bay noqon ee khalqigan kalena aayaadkii kala duunaa ama dadkiina waatay nooguba suganay qur-aanka haddaba ilaahayna muxuu ihi wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin kumaanaan soo dirin inaad tahay naxariisood caalamkao dhan u tahay mooye caalamna ismun limaasi wallaahi tacaala weeye waa khalqigii guudba weeye markaa jin iyo insiba ilaahay waa u soo diray rasuulkii ilaahay wa qaala sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay wuxuu yidhi isagoo sheegaya waxyaalay ilaahay kaga fadilay rususha kale oo dhowr ahayd oo uu tiriyey ayaa waxaa intanbaa ka mid ahayd xadiidkaasi wa kaana nebiyu nebigu wuxuu ahaa yubcasu mid loo diro ilaa qowmihi khoosatan xaalayin iyo gaaroo dee keli ahaantoodunbaaba loo diri jiray aqoontii kale ee iyaga markaas joogtayba xataa ama dabadoo timi nebi loo diray ma ahayn wabucuhu anigana waa laysoo diray oo ilannaasi dadkii baa lay soo diray caamatan weeyo waa dhammaanba dadkii oo dhan baa laysoo wada diray waqad bal markaa taasi waa inta dee fiqradan ugu ahamsan oo ah rasuulkii ilaahay risaaladiisa inay caamo tahay ruuxu haddaanu rumayn oo uu yidhaaho un waa dee rasuuloo dee imika carabunbaaba loo diray si dawaaf nasaara ka mida ay soo dira ay ka soo naqliyaan kutubtan milasha iyo oo yidhaaheen rasuul buu ahaa risaaladiisi xaq bay ahayde laakiin in gaara uunbaa loo soo diray taasi iimaan ma noqonayso dee waxaanu noqonaya un kaa diiday unbuu la mid yahay weeye ee isagu risaaladiisaba xataa si guud iyo asal ahaan u diidanaa waqad arsalahu allahu tacaala ilaahay waa diray bilxaqi multabisan bilxaqi walhuda waa wixii lala diray oo dee qur-aankan iyo waxyigan ilaahay uu soo dhiibiye diintan ilaahay uu soo dhiibay waa xaq waa hanuun waa iftiin waa dee lima fi suduur haddaba ilaahay waa soo diray oo bilxaqi xaq buu la soo diriya waalhuda kama qaala caza wajal waladii arsala rasuulahu bilhuda wadiini alxaqi liyudhirahu cala addiini kullih walow kariha almushrikuun wa ilaahay aladii kii weeye arsalahu diray may arsala diray rasuulahu rasuulkiisa diray bilhudaa waa hanuun iyo wadiin alxaq ayuu laba diray oo dee diintan uu soo dhiibay ee dadka uu soo gaadhsiiye waxyigan waa dee diinta xaqa ah waa hanuunkaas waa iftiinka waa shifaha taas baa ilaahay laba soo diray liyudhirahu si uga markaa uga dhigo mid daahira ama qaalibo uga kor yeelo cala diini kullih oo waxaa dee laga diin dhiganaya oo dhanba dee ay noqoto midda iyadu daahirka ka kor noqonaysa deena waa diintii xaq ahayd ee rabbi soo diray walow kariha almushrikuuna kuwa mushrikiinta aba nacebeen wa ilaahay waa la dirayo binuuri iftiin alhaadi ilaa sawaa'i sabiil hanuuninayo dariiqa toosan dadka ku hanuuninaya ayuu laba soo diro dee waa qur-aankan ilaahay ugu soo dhiibay ee uu kalaamkiisii ah ee uu ku soo dejiyey taas oo waa dee nuurka hanuuninaya ee ku hanuuninaya dadkii ciddii raacday dariiqii toosnaa kama qaala tacaala qad jaa'akum min allahi nuurun wa kitaabun mubiin waxa idiin yimi oo ilaahay xaggii idinka yimi nuur ayaa idin yimi kitaab cad ayaa idin yimi oo dee kitaabkaas xaq ah falqur'aanu qur'aanku huwa adiyaa'u alhaadi waa iftiinkii wa xanuuninayay wa annuuru waashifaa'u limaa fi suduur waa nuur lafdigan adiya ayaa nuurna waa marka hore soo sheego oo diyuhuna wa akmalu nuurun sadee iftiinka cadaadoo kale wa lima fi suduur wixii laabaha kuba sugnaa ee shaki iyo ictiqaad faasida iyo waxyaalahaas oo dhan iyo amraadii quluubta iyo laabahana kii caafimaadka iyo dawada u ahaa iyo bogsiinta weeye qur-aanku alkhulaasa annabiyu sal allahu calayh wasalam huwa anabiyu almukhtaar rasuulku ilaahay waa nebigii la doortay ee uu khalqigoo dhan bay ilaahay ka doortay aladii kaasoo arsalahu allahu tacaala ilaahay uu soo diray lilthaqalayni bilhudaa hanuun iyo wadiin alxaqi diinta iyadoo xaqah uu laba soo diray wa huwa khaatamu lambiyaa'i ambiyadana kii u dambeeyey weeye oo falaaysa bacdahu nebiyun isaga dabadii nebi ma ahaanin bal fiqartii ku tacalluqsanayd rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh oo sidaan shalayba soo sheegnay dee markii uu soo sheegay shahaadadii ama dee waxa weeyaan ilaahay wixii waajibayee dee xagga macrifadiisii ictiqaad la ictiqaadiyo annahu rabbu lmustaxiqu lilcibaada duuna maa siwaa sifaatulkamaal inuu ku sifoobay ilaahay taas ayaa wixii ay waajib ahayd in la ictiqaadiyo xagga rasuulkana ayuu raaciyo dee waaba shahaadada qeybteedii labaad ee haddii aan la raacina aanay waxweeyaan ruuxu ruux dee ilaah rumeeyeyba aanu noqonayn ama rumaynta xaggaasi aanay u soconahaynba markaasna saddexdan qaybood baanay naweynu rasuul ilaahay oo khalqigiisii lagaba warauu ka doortay inuu yahay risaaladiisu taa khaatimada ah oo ambiyadii oo dhankii ugu dambeeyo nebi ka dambeeyey aanu jirin iyo inay risaaladiisu taa caamada ah tahay ee guud ee khalqig oo dhanba loo wada diray waana umuuraha ay tahay ruuxu inuu ictiqaadiyo ee waajibka kuba ah oo haddii uu dee qayb ahaan uun uu umuurahaas ictiqaadiyo qaybaha kale aanu ictiqaadin iyadana dee rasuulka ilaahay rumayntiisii iyo qiritaankii uu qirayay inuu waxaweyaan rasuul ilaahay iyo dee itibaaciisuna waajib ku yati waxa weeyaan wax dhan ma noqonayso ama wax laga aqbalo ma noqonayso <clears throat> الفقرة الثامنة وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا وأنزله على رسول وحيا بل هكذا sheekhu raximah llahu tacaala wuxuu inoo bilaabayaa umuuro kuba tacalluqsaamo qur-aankii waa kalaamkii ilaahay dee qur-aankan ayaa uu halkan inoogaba bilaabayaa markaasna balshaleto waxaan soo yeedhashaarnay ama si ay culimmadu halkan kitaabkan sharaxday ay icraabaan marka la eego hadalkan ay hadalka isugu xidhaanoo waxaan nidhibo markaa iyadoo dee naquulu dii halkii hore ahaydee fii towxiid illaahi diin oo aynu halkan hadalkani raacsanyahay marka hore waxay waxa weeyaan taa hore yidhahan waina muxamadan cabduhu almustafa halkana waxay leeyihiin qowlkii ugu horreeye kitaabka ayuunbuu hadalkani macmuul u yahay waa la socda uun oo siaan shalayba halkaa dee intii ku tacalluqsanayd rasuulka ilaahay aan soo sheegnay oo hadalkiisii ugu horreeyey aynu soo aragnay ahaaba naquulu fii towxiid muctaqidiina ina allaha waaxidun wanaquulu waxaa kaloon ku qowlaynaa annagoo dee ictiqaadsan oo taa yaqiinsan waxaan odhanaynaan leenahay ina alqur'aana wa ina alqur'aana oo markaa hamsadii way kasirsnaanaysaayoo macmuulkii qowlkaa hore ayay noqon oo waxaan anugu leenahay tawxiidkii ilaahay dee taas ina allaha waaxidu laa shariika lah waxaa kaloon ku qowlaynaa wa ina muxamadan cabduhu warasuulu bal wa ana muxamadna shalay dee yar towjiih kale waan sheegay waxaa kaloon ku qowlaynaa oon leenahay wa ina alqur'aana kalaamullaahi oo waxaa kaloon ictiqaadsannahay annagoo ictiqaadsan aan ku qowlaynaaba annagoo rumaysan oo yaqiinsan wa ina alqur'aana qur'aanku kalaamullahi markaa taas baa keenaysa hamsadiiba in la kasriyo macmuulkii qowlkaas bay noqon wa ina alqur'aana qur'aanku kalaamullaahi ilaahay hadalkiisii weeye minhu xaggiisa ayuu badaa muuqday oo uu ka daahiray xaggiisa dee ilaah baa soo dejiyuu kalaamkiisiiba yahay kollayna qolooyinkii dee sharxay kitaabkan cibaaradan laftigas ay u soo naqliyeen waa inuu bada yabdu bada oo bimacnaa dahara a yahay wallow dee meelo qaarkood iyo mutuunta qaarkood iyo bal xataa kan anugu aan hayaba bada'a ay taallo oo dee minah markaas bilow oo kale ah E laakiin tay iyagu naqli ahaan inoogu soo naqliyeenay dee kitaabkana u teeriyeen ay kuna sharxeen waa inuu badaa yabduu yahay waana dee kollay salafkii ummadda cibaaraad lagaba soo naqliyey oo dee cibaaradu taas bay badaa bay ahaydee badaa may ahayn oo waaba tan hadalladoodii ay ka mid ahayd in salafkii ama qolooyin salafkii kala mida minhu bada wa ilayhi yacuud iyagoo qur-aankii sheegaya isaga xaggiisuu ka muuqday oo kalaamkii oo ilaah baa ku hadlo hadalkiisii u yahay xaggiisaan u laami doonaayo aakhira zamaan waktibaa iman doonaa laba kor yeelo oo dhulkaba ama dee dadkiina laabahoodii laga qaado waa waqtigaa qiyaamadu dhowaatay kutubtii markaa uu kuba qornaana say dee markaas oo weylahiyo cuudu bal markaa taasaan ku soconaya walow badaa ii taaleen minhu ilaahay xaggiibuu badaa uu muuqday macnaa ka yimi weeye tanzilu min rabbi alcaalamiin ilaah baa soo dejiyey xaggiisuu ka ahaaday oo dee mintadna ibtidaa'iyay noqonaysaayo waa jihadii iyo xaggii ayuu ka muuqday kitaabkan ama kalaamkan ilaahay oo waa hadalkiisii bilaa kayfiyatin kayfiya la-aan kayfiyadna wuxuu wadaa dee waa kalaamka ilaahay subxaana watacaala ina kalaamkuwa sifo sifaadkiisii ka mida weeye waa sifo isaga u sugan haddaan eegno dee sifaadkan kaleba samci iyo basar iyo cilmiba leh waa sifadii ilaahay way u sugantaho xaqiiq ahaan bay u sugantahay laakiin kayfiyadeeda taas iyada ma garanayno ma oginoo oo waa si isaga u laa'iqa jalaalkii iyo kamaalkii u laa'iqa ayaa sifada sugnaanshaheedu way u sugan tahay laakiin kayfiyadeedu ay tahay haddana bal qur-aankii marka la eego ama kalaamkan ilaahay la eego sifadiisa kayfiyadii takallumka iyo si ilaahay ugu hadlayo taasi iyada dee waa san sifaadkaa kale uun oo kayfiya aan xadidayno oon leenahay kalaamkiisu saasuu u dhaco saasuu ugu hadlay ma jirto laakiin waa hadalkii waana hadalkii oo xaqiiqiya weeyaanoo ilaahay uu kuma hadlay qowlan qowl ahaan qowlkana <laughs> kolley waa radin qolooyinkii ama isagu dee kaba dhigay uuna macnan qaa'im binafsihi inuu yahay oo kaloon dee kayran qowl aan lahayn iyo ama inkirayo de wax makhluuq oo meel kaleba uu kuba abuuray oo saas adab muuse kii uu maqla iyo dee taasi uu yahay bal qolooyinka ilaaha qur'aankani waa xikaaye ayuu kalaamkii ilaahay ka yahay maa kalaamkii ilaahaybo kalaamkii ilahay oo macnaha alqaa'im binafsi uune kani waa xikaayo ama cibaaru kaba yahay oo kale iyo waxyaalihii buu radin u yahay oo bilaa minhu xaggiisuu badaa muuqday ka yimi ka soo degay oo ilaahbaa kuba hadlay bilaa kayfiyatin kayfiyo dee iyada takallumkiisa iyo taas kayfiyada iyo isaga u laa'iqa weeyo taasi waa san ilaahay waa sifadan uma sugane laakiin aan xadidayno oon garanayna iyadoonay jirin qowlan qowl ahaanbaa buu xaggiisa ugaba muuqday wa anzalahu waanu soo dejiyey ilaahay calaa rasuulihi rasuulkiisiibuu ku soo dejiyey waxyan xaala kownii waxyan isagoo waxyi ah oo maha cibaaro rasuulka ilaahay kalaamkii ilaahay kaba cabiray markii la soo gaadhsiiyey jibriilna kalaamkii iyo taamaha xikaayadeed ee waa waxyi ilaahay u soo waxyooday oo ammiinkii waxyigu soo gaadhsiiyey oo uu maqlay rasuulkii ilaahay salawaatullaahi wasalaamu calayh ayaa ilaahay ugu soo dejiyey wasadaqahu way rumeeyeenoo waa kalaamkan qur'aankan dee kalaamkii ilaahay ah almu'minuuna mu'miniintiina calaa daalika waa inuu dee kalaamkii ilaahay yahay inuu waxyigaa yahay saasay kuba rumeeyeen xaqan waa tasdiiqan xaqan waa rumayn xaq ah oo macnaa ama xaqan xaal yahay min xaqoo xaqiiqa ah oon majaazi iyo waxyaalo say asxaabal ahwaa yeersheen halkana dee aqwaashoodii ama inta badan cilmigan waxay cilmi kale buuba yidhaaheen dee waxa meelihii ugu hadalka badnaayee ay ugu ikhtilaaf badnaayeen baaba sifadan kalaamka iyo masaladan kalaamka ayaabay ahaydba haddaba isagoo xaq ah oo dee xaqiiqa ah oon majaas ahayn ayaabay rumeeyeene inuu kalaamka ilaahay oo xaqa yahay xaqiiqa ay yahay taas bay rumeeyeen wa ayqanuu waxay yaqiinsadeenba dee waxa weyaan lmu'minuuna mu'miniintii way rumeeyeen calaa dalika oo arrinkaasoo dee inuu qowlka waxyigaa yahay iyo kalaamkii ilaahay xaqan xaq ahaan waayqanuu waxay yaqiinsadeen annahu kalaamullahi tacaala kalaamkii ilaahay hadalkii ilaahay inuu yahay bilxaqiiqati xaqiiq ahaan laysa aanu ahaanin bimakhluuqin kula la abuuray ka kalaamilbariyati sandee beriyada iyo khalqiga hadalkood oo kale hadalkii ilaahay waa sifo uu leeyahay sifaadkiisana waa taaan soo maraynay dee waxaweyaan azali iyo qadimada ay yihiinba wax makhluuqa maaha se kalaamkan dadka makhluuq maaha masaladan qur-aanka iyo makhluuqnimadiisiyana dee asartii badnayd ee markay muctazila iyadu qowlkoodu dee muddaabay taa ahayd qowlkooday ahaydee laakiin dowladdii ama nimankii madaxda ahaa ee dee iyagu raggii muslimiintaba madaxda u ahaa ee qowlka intay tabaniyeen qaateen ay dooneenna quwadii dowladdu lahayd iyo quwadii bal maalan inay ku socodsiiyaan ay dadkii taa kuba qasbaan oo kii aan isagu ku dhawaaqin aan saa odhan waa makhluuq aan odhan ay imtixaaneen oy ciqaabeen oo barhkood la laayay barhkood se imaam axmed iyo muddo dheer ay u xidhnaayeen oo la garaacay oo la dhibay dee kuwana waaba lagu dilayba taas iyagoo qowlkaa kuwa si ay u xidhnaayeen ay jeelka ugaba dhinteen kolley waa masalo waxa weeyaan aad u mashhuur ahayd iyo mixno aad u weynayd oo ma'muun waqtigiisii intay bilaabantay muctasimna waqtigiisii dhammaysatay waahiqna waqtigiisii dhammaysatay walow dee lalahaa markii ugu dambeeyey iyagu bal maalan bal noocii yar ciqaabtiiyo imtixaankii iyo yar joojiyey ugu dambayna ninkii kor yeelay uu ahaa mutawakil oo dee mutawakilona muctasimakaasi oo wixii mixnadaas uu kor yeelay waa saddex khaliifa ayaa dee arrintan tabadniyey oo iyagu dadka ku imtixaanayay oo bal dee waxa weeyaan dooni ruuxii aadniytaa odhanba <laughs> waxa weeyaan dhibayay waxay dilaan iyo waxay bal maalan xidhaan iyo waxay si kale uba dhibaanba bal taasi kolley waa arrin aad iyo aad u mashhuura oo dee marka la eego mixno waqti dheerna socotayba way ahayd ilaa waqtiga aan sheegaya mutawakil wixii ay joogsadeen oo la kore markaa wixii oo dhanba joojiyey mutawakil leyse haddaba ma aha nin kalaamka ilaahay bimakhluuqin ku la abuuray ma aha saa ay muctasilo iyo haddii kale la qowle ay sheegteen kalaamuulbariyati sida bariyada hadalkooda oo kale faman samicahu ruuxa kalaamkaa ilaahay maqla ama qur'aankii maqla weeye qur qur'aankii fazacama sheegta annahu kalaamulbashari dad hadalkood inuu yahay faqad kafara uu gaaloobay waqad damahu allahu caabow ilaahay ruuxa isagu sheeganaya kalaam bashar inuu yahay qur'aankii markuu maqlay ilaahay waa ceebeeye damahu iyo caabahu waa isla mid uun wawcada wuxuu u boodiyey bisaqara naartaa saqar inuu gelinayo oo iyo goodi iyo tahdiidna waa ugu yimi oo in naar la geli doono saqara xaysu qaala tacaala sauslihi saqar waxaan gelin doonaa naartaa saqar laydhaa baan gelin doonaa oo falan markaasoo de waa ruuxii lahaa in hada ilaa qowlu lbashar waayo dee waa sixriyo la soo naqliyey uuna waa hadal dad ee maaha hadal ilaahay ki yidhi qur-aanka markuu maqlay waa weliid ibnulmugiira baani aayaadkani hadalladiisii uu isagu yidhi bay kuma soo degeen isagana waciidkan iyo wixii dee la midina waa waciidkani waa u yaalaaye ayay kuma soo degeene haddaba ilaahay taas buu waa damiyey ceebeeyey naartaasna uu ku hadiday oo wuxuu hi sawslihi saqar marka wuxuu hi sheekhu raximah llahu tacaala falamaa wacada allahu markii ilaahay u goodiyey bisaqara saqar liman shakhsigii qaala yidhi in hada ilaa qowl bashar ilaahay uu u goodiyey waxa weeyaan inuu naartaas ka qargelinayo ayaa calimnaa waxaan ogaanay wa aan yaqiininay annahu qowl khaaliq albashar dee kii yidhi waa hadal dad waa hadal markaase ah oo de waxweyaan waa qowl dad yidhi waa kaa waciidkaa weyni u yimi innaar la geli doona aadu adagoo aad u dhib badan baa ilaahay uu boodiyey taasba haddaba markaa taas maxaan ka qaadanoon yaqiinsanoon ogaanay dee inaanu qowl bashar ahayne annahu qowlu khaaliq albashar inuu yahay basharkao dhanba kii abuuray qowlkiisi uu yahay walaa yushbihu aanu shabahaynba qowlalbashari basharka qowlkiisii aanu shabahayn luqadii wuxuu soo qaaday ma jirto kelimaadka iska yar waadix ahaa badana iyo bada-ana kolle waataan yar kala saarno de waxaan kuga socday inay waxaweye saa dee macrufkana ah kalamkii salafkana macruufku ah kitaabkana ay kuba dabdiyeen walow aanay aniga iyoola bada hamsa ii taallo waxyaalaha kalena macnahoodu waa waadixba alqur'aanu huwa kalaamu llahi tacaala cala alxaqiiqati qur waa hadalkii ilaahay cala alxaqiiqa minhu ilaahay xaggii buu badaa ka bilaabmuu kaba yimi oo ilaah baa soo dejiyo waana hadalkiisii walaa nadri laakiin ma garanayno kayfa takallama bihi waa hadalkiisii oo ilaahay waa ku hadlaye laakiin se uu ugu hadlay taas ma garanayno dee inay ilaahay subxaanahu wa tacaala waa taa aanu khalqi laysa ka milihi shay-un khalqigiisii ma shabahayo samcigii waatanoo bashar waa leeyahay oo samci buu leeyahay ilaahayna samci buu leeyahay laakiin samcigiisu samci bashar oo kale maaha saasoo kale kalaamkiisana dee kalaamkii basharna la mid maaha takallumkiisa iyo hadalkiisuna sidii bashar lagu yaqaanay markay hadlayaan waxa weyaan lagu yaqaanay bashar markay hadlayaan iyo hadalkooda uu ku noqonayo ku sugnaanayay ilaahay subxaana watacaala taa waa ka nasahayo markaa kayfiyadii takalumka waa halkan ulaha bilaa kayfiyatin waa kayfiyadii kalaamkana u dhacay ama ilaahay ugu hadlay taasi waa kayfiya u laaiqa ilaahay kamaalkii iyo cadamadii iyo jalaalkii laakiin mid inagu aan garanayno ma aha waanan ictiqaadinayna yaqiininayna inuu kalaamkii ilaahay iyo hadalkiisii xaqiiqaya yahay kayfa takalam bihi tacaala subxaana wa tacaala laakinahu laakiin kalaamahu waa ilaahay hadalkiisii qur'aanku oo xaqan dhab ahaan iyo xaqiiqa ahaan waa kalaamkiisii ma aha xikaayo kama aha hadalkiisii cibaaro hadalkiisiiya ma aha in wax kaloo makhluuqana ma aha taas ee waxaweyaan waa kalaamkiisii xaqan waalkalaamu kalaamkuna sifatu kamaalin waa sifo kamaaloo haabitatun lilaahi tacaala ilaahay u sugnaatay sidan sifaatkan kale ee sifatulkamaalkiiba ay ugu sugnaadeen wa diduhu hadal la-aantu oona ee sifatu naqsin waa nuqsaan sifadeed oo tanazaha allahu subxaanahu canha ilaahay kaba nasahan yahay waqad qaala tacaala ilaahay wuxuu idhi wakallama allahu muusa takliima ilaahay uu la hadlay nebi muuse takliiman masderkana waxay keenaysaa waa adkaynaya inaanay ah macnahani majaaz iyo wax kaloo la sheego aanay ahayne dee kalaam baa ilaahay hadal buu la hadlay oo uu la hadlay ilaahay nebi muuse hadalkaa uu maqlay falkalaamu kalaamku sifatun sifa weeye haabitatun lahu ilaahay u sugan subxaanahu wa tacaala say ugu sugan tahayna sida sifaadka kaloo dhanba cala alkayfiyati kayfiyadii baanay ugu sugnaatay allaa'iqati u laa'iqa ahayd bikamaalihi ilaahay kamaalkiisiiyo wa jalaalihi oo inagu kayfiyadii ma garanayno sa sifaadkaa kaleba aan u sugayno dee isbaati wujuudihi laakiin isbaatkeenu aanu isbaat kayfiye ahayn ayaa kalaamkii ilaahay iyo hadalkiisii weeye laakiin si kayfiyadii kalaamka aynaan iyagu dee taasi kayfiya u laa'iqoyn ilaahay jamaalkiiyo jalaalkii iyo kamaalkii ay tahay aanu qur'aanku kalaamuhu kama qaala tacaala wain axadu min almushrikiina stajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allah uma abliqu maamana ilaahay wuxuu uhi wain axadun hadday dee dhacdo uu yimaado axad mina ama istajaaraka kolay taa damba mid ay noo fasiraysunba halkan fadee aan faacil ugaba dhigayna axadke wain istajaaraka hadduu ku soo magan galo oo axadun axad min almushrikiina istajaarak faajirhu magangeli xataa yasmaca ilaa uu ka maqlayo kalaamallaahi waa qur-aankii eg qur-aankii waa tan ilaahay kalaamkii ilaahay ilaahayna waa kalaamkii ilaahay qur-aankani oo xaqiiqa haddaba ilaa uu hadalka ilaahay ka maqlayo uma bacdiyeed abliqhu gaadhsii ma'manahu meeshii uu ku aamin noqonayo markaa dee uu maqlo isaga halkii dee qowmkiisu deganaa ama iyaga dibilaadoodii taa ahayd gaadhsiiyo halkii ma'mankiisa aydee uu ku aamin noqonayay gaadhsiin wlmaqsuudu bihi waxaa looga jeedaa kalaamkan ilaahay ee ilaahay yidhi xataa yasmaca kalaam allahi alqur'aanu qur'aanka weeye wax kala maahay waa qur-aanka ka loo jeedaa fa huwa kalaamullahi xaqan waa kalaamkii ilaahay oo dee waxa weeyaan arrinkaas dee xaq ahaan waa kalaamkii ilaahay anzalahu waa soo dejiyey calaa rasuulihi muxamadin sala allahu calayh wasalam waxyan xaalu yahay waxyo ama waxyahaan buu ugu soo dejiyey oo amminkii waxyiguu soo gaadhsiiyey wasadaqahu lmu'minuuna fi dalika dadkii mu'miniintana way rumeeyeen oo dee way ka aqbaleen oo arrinkaa iyo waxyigan soo gaadhay rasuulkii ilaahay uu iyagana ku dul aqri uu soo gaadhsiiyey wacalimuu waxay ogaadeen wa ayqanuu ay yaqiiniyeen annahu kalaamullahi tacaala xaqiiqatan inuu yahay hadalkii ilaahay xaqiiqa ahaan uu yahay oo arrinkan qur-aankan isaga la soo gaadhsiiyey iyo kalaamkii ilaahay inuu yahay taas bay iyaguna kollay umuurahan celcelinteeda dee bal markay eegaan kutubtaasi madaahibta ay soo naqliyaan iyo aqwaalaha ilaa sagaal qowloo kala duwan yelay u naqliyaan waa kalamkan iyo say bal maalan ama sifada marka la eego iyaga haddee meelihii mawaaqiftii kala dunayd ee ay asxaab al adigoo dee dadka maqaalaadkii ay lahaayeenba iyo asxaab al ahwaa ay lahaayeen san nidhinoo waxaba kalaam looguma magacaabay dee waxa ugu badan ee iyaga hadalkooda iyo khilaafkooda uu ku batay iyo taasoo kale ayaaba sifadan kalaamka aydoo saasay u yidhaaheenba hal kale cilmulkalaam iyo ay u yidhaheen waxbal markaas eh, haddaba waxay yaqiiniyeen kalaam ullahi tacaala xaqiiqatan wa annahu laysa bimakhluuqin inaanu makhluuq ahaynna way yaqiiniyeen id ina sifaati sifaatku farcun can idaati waxay farac ka tahay daatada wa sifaatullaahi tacaala sifaatka ilaahayna qadiimatun hayru makhluuqa oo dee waxa weeyaan kalaamkii ilaahay waa sifo uu leeyahay sifaduna wuxuunbay tabac u tahay la mid tahay uun kolba daatadan ku sifaysan sifadaa marka haddaba taasoo kale deete waxa weyaan siaa dee daatadan ilaahay marka aan sugayno dee waa ihbaata wujuud sugitaankeennan ayaa samci iyo basar iyo sifaadkan kalen u sugaynaa ee aanu ahayn ihbaata kayfiya aanu ahayn marka waa sifo xaqiiqiyo rabbi leeyahay oo uu kuga sifoobay kalaamkii marka la eego qur-aankuna waa kalaamkiisii laakiin kayfiyadeeda de waa taa aan soo maray oo sadee sifaadkaa kalunbay laba mid tahay waana kayfiya u laa'iq waa takalumka marka la eegaya si ilaahay ugu hadlay ama hadalkiisiyo de waa mutakalima ah, dee hadlaya ee balse hadalkiisu u yahay oo dee markaa uu ilaahay iraadeeye hadlaya id ifaatu farcun ina asifaatu farcun can idaat wa sifaat ullahi tacaala qadiimatun hayru makhluuqa sifaatka ilaahayna waa kuwa horeeya oo kuwa makhluuqa ma aha dee sidaa daraaddeed qur makhluuq ma aha ama kalaamu lbashari hadalka dadku fahuwa xaadisun waa mid soo beriyey oo makhluuqun la abuuro makhluuqa milahum saa iyagoo kale oo saa iyaguba ay makhluuqa u yihiin iyagiibuu sifadoodii yahay iyagiibuu farax kama yahay iyagiiba waa makhluuq daatadoodii waa makhluuq marka kalaamkoodna makhluuq buu noqon ama ilaahay dee kalaamkiisu sifaadkaa kale unbuu laba mid yahayoo waa dee sifadaa ilaahay azali ahaanba kuba sifoobay buu noqon wakullu man zacama ruux ka soo sheegtay ana alqur'aana qur'aanku kalaamulbashari hadal dad inuu yahay fahuwa kaafirun waa gaal waqad awcadahu allahu tacaala ilaahayna wuxuu u goodiyey uu kula hadiday binaari naar gelitaankeeda uu gelayo kama qaala subxaana faqaala in hada ilaa sixru yu'thar in hada ilaa qowlu lbashar sa usliihi saqarka hadalkaa yidhi waxa weeyaan isagu markii hore hadal yaroo bilicsan oo dadku ay isdhaaheen waabu rumaynaya ayuu ku hadlay oo haddana markii dambe uu hadalladan kuba hadlay qur-aankii kaba dhigay sixri inuu yahay faqaala wuxuu uhi in hada kani ma ahaanin ilaa sixrun sixir yu'haru lasoo naqlinayo oo dee dadkiiba oo ay ku kala soconayaan ay qoys keliyu ku kala tegaya ku isaga raacaya ku markaa aan raacin ay yeelanayaan bal markaa taasi waa sixir waxani la soo naqliyey la soo wariyo dadkiina waa kaa ee laguba kala kaxaynayo in haadaa kani ma ahaanin waa qur-aankuu sheegaya ilaa qowlulbashari hadalkii dad hadalkood mooye wax kale ma ahaanin marka ilaahay muxuu yidhi isagoo hadalkiisaa uu kuba hadlay iyo taa uu leeyahay qur-aankiibaa qowlulbashara waciidkani uguba yimi sauslihi waxaan gelin doonaa kasaa ku hadlay hadalkaa yidhi ee qur'aankii kaba dhigay qowl bashar inuu yahay ama wax makhluuqoo xaadisa inuu yahay saqara naartaas baa gelin doona falamaa ra'a almu'minuuna markay mu'miniinta arkeen kayfa tawacada allahu siaa ilaahay ugu godiyo awcada iyo tawacada waa isla macno-uun ee kollay muqaabilkoodana wacada ayaa oo wacdina waa wixii dee khayr iyo wanaag la ysugu yabooho ama awcada iyo tawacada iyo oo markaa dee shar iyo ciqaab iyo waxyaale laysku ysku hadidayo <coughs> adaba kayfa markii horena awcadu kasoo soo cabiray imikana tawacada waana laba iska ficil oo isku macnowna kayfa tawacada allahu bisaqara san ilaahay uu geediyey saqar man zacama ruuxii sheegtay ana alqur'aana kalaamu lbashar qur-aanku kalaam basharinaya markay muminiinta ay arkeen taas ayaa calimuu waxay ogaadeen oo yaqiiniyeen annahu kalaamu khaaliq albashar basharkaba kii abuuray khaaliqi markaa abuuray inuu kalaamkiisii yahay walaa yushbihu aanu shabahahayna kalaam albashari hadalbeed aanu la mid ahayn oonu shabahayn bal ina kula sifatin lilahi tacaala sifo kasta oo ilaahay u sugnaatay takhtalifu can sifaati almakhluuqiin makhluuqiintu sifaatkoodii way ka duwan tahay way khilaafsan tahay ikhtilaafi daat illaahi can daati lmakhluuqiin sida daatada ilaahayba dawaat almakhluuqiin ay ugaba duwan tahay oo dee sifaatkan iyadoo makhluuqna lagu sifeeyey ilaahna lagu sifeeyey waxa weeyaan dee markaa taasi dee saadaatada ilaahayba aynan waxa weeyaan uxadidin ahayne de ay u sugan dee markaa daatadaa jirta oo ilaahay subxaana watacaala ayuunbaa sifaadkiisna ay u jiraan xaqiiqa ay u yihiin markaasna kolleyna marka horeba soo yihi sifadu farcani daat ayay kaba tahay marka samciga iyo basarkiiyo umuurahaasba waa la wada mid sifaadka ilaahay subxaana watacaala dee sifaadka makhluuqiinta way kaba duwan yihiinba bal markaa taas weeye haddaba khulaasadii waxay noqonin qur-aanki waa kalaam ilahi muxuu yihi alqur'aanu kalaamullahi cala alxaqiiqati waa hadalkii ilaahi cala alxaqiiqa walaysa bimakhluuqin makhluuq maaha saadee ay dawaa'ifi sheegteen waman zacma annahu kalaamu basharin laakiin ruuxa sheegta inuu kalaam bashar yahay faqad kafar waa gaaloobay oo ruuxa yidhaahba waa hadal dad qur'aankani ma hadalkii ilaahay kaasi waa gaaloobo de waa hadalkii weli ibnu muqiiraba waa taas waciidka weyne uguba yimin waman wasafa allaha bimacnan min macaani lbashari faqad kafar faman absara hada ictabar wacan mili qowli lkufaari inzajar wacalima ana allaha tacaala bisifaatihi laysa kalbashar wuxuu ihi waman wasafa allaha ruuxa ilaahay ku sifeeya bimacnan macno min macaani lbashari basharka macaanidiisa kaba mid ah oo waxa weeyaanba dee ilaahay buu khalqigiisii kuba shabahay asmaadiisii ama sifaatkii ha noqoto ama kayfiyadeedii haba noqoto ayuu yahay sifaatkii ama wixii dee makhluuq lagu yaqaano isna kuba sifeeyey rabbi buu ku shabahay makhluuqii faqad kafara waa gaaloobay kaasi faman absara hada ruuxa umuurta uba fiirsada macnaha eega ku fikira ee arrinkaa dee waxa weeyaan markaa u fiirsadee xagga marka la eego inuu ciddaa ku sifaysay ilaahay macna min almacaali bashar uu gaaloobayo arrinkaa ta'amula u fiirsadee fahma ictabara waa cibro qaadanaya oo bal maalan markaa uu ku cibro qaadan arrinkaasoo wansajara waa ka joogsanaya ka fogaanaya kana joogsanaya ka sajroomaya can mil qowl kufaari kuwa gaalada ah hadalkoodii wixii la midka ahaa sadee bal haddaan hayno qur-aankan oo kale qowl bashar kaba dhigeen taasoo kale iyo waa ka dheeraanaya waa ka sajroomaya waa ka joogsanaya wacalima wuxuu ogaanayaa an allaha tacaala ilaahay bisifaatihi waa mawsuufun bisifaati horta ama bisifaati maca sifaati laysa kaalbashar isagoo dee sifaatkiisa sifaatu kamaalkaa dhammaan ku sifaysan oo dee waxa weeyaan sida soo marrayna azali ahaan ugu sifaysnaa xataa sifaadkan dee ba khalqiga iyo umuuraha kuba tacalluqsanna markii uu khalqiga abuuray ee uun aanay sifadan aanu kuba sifoobin ee qabla khalqilbaad uu taasna kuba sifaysnaa haddaba ruuxa taas ogaa markaa wuxuu ogaanayaa ilaahay sifaadkiisaas ee inuu kuba sifaysan yahay oo laysa kalbashari aanu la mid ahayna basharkii aanu lama mid ahayn laysa ka mili shay macnuu waxa weye markuu sifadii kalaamka markii hore uu soo sugay ilaahayna qur-aankana inuu kalaamkii ilaahiye uu soo sugay ayaa halkanna walow dee halkaa horeba bilaa kayfiya ay noogu horraysay waa dee noocii tansiihii iyo tashbiihii ilaahay sifaadkiisani inay sifaad makhluuq laba mid noqdaan ama rabbi uu waxaweeya dee waxaweye marka la eego asmaadiisan iyo sifaadkiisan iyo macaanida ay leedahay khalqigiisa ay kula mid noqdaanoo ama halkaa khalqigiisii dee lagu shabaho taas bo nooc xaggii tashbiihi wey ayuu sheekhu uu dee halkan inoogu sheegayaa inaanay jirin rabbi ka nasahan yahay dee waxa waxaweye inuu makhluuq shabahaba wax isaga la midibna aanay taah jirino bal waxa weyaan ictabara ay istafaada alcibara min kayrihi walcibata ictabara waxa weeye waa cibro ayuu qayrkii iyo wax lagu cibro qaato uu faa'iidaysanayaayo xagga iyo waxyaalaha kuba sugan iyo waano dee waa waano qaadanaya inzajarana intaha waa ka joogsan wa kafa waa isla mid intaha iyo kafa wabtacada waa fogaanaya can shay shaygii macnuuna ayumaa rajulin shaksi kasta oo wasafa allaha tacaala ilaahay ku sifeeya bimacnan min macaani lbashar macno macaanida basharka kaba mida kuba sifeeya washabaha allaha ilaahay shabaha bikhalqihi khalqigiisa kuba shabaha fii macaani asmaa'ihi wa asmaadiisan iyo sifaatkan macaanidan ay leeyihiin khalqigiisa kuba shabaha aw kayfiyata ama kayfiyada ay iyagu asmaada iyo sifaatkaasi ay leeyihiin khalqigiisii kaba shabaho waxa weeyaan taas faqad kafara billaahi alcaiim ilaahay cadiimkaa uu ka kufriyey alqaa'ili isagoo ku qowlay laysa ka milihi shayun wa huwa albasiir isaga miligii wax ma ahaanin waana kaa samiica ee basiirkao dee laysa ka milihi shay waa qaybtan hore aan hayno oo dee tashbiihii ayay dee anfiyeysaa tanna dee waxa weeyaan waa ihbaatkii sifaatkiisii oo sifaadka kamaal inay isaga u sugnaadeen oo waxa weeyaan dee marka la eego xaqiiq ahaan ay ugu sugnaadeen isagaaba isku sifeeyey gees kalena markaa xagga ihbaatkeedna ihbaat kayfiye ma aha ee waa ihbaat wujuude eh, taas bay qaybta dambena inooguba sugan haddaba ruux kasta oo ilaahay kuba sifeeya ama sifadii kalaamkeen hayniya oo dee haba noqoto taas oo qur-aan markaa macaanidaa bashar leeyahay kuba sifeeya khalqigiisii kuba shabaha kaasi waa gaaloobaya oo dee wuxuu markaa inkirayaaba ilaahay qowlkiisan oo taasoo qowlkiisunatabu munaaqid ku noqonaya laysa ka mili shay wahuwa samiic lbasiir waidaa ra'aa hadduu arkaa alinsaan haada insaanku markuu u fiirsado taa uu arko oo ruuxan ilaahay subxaana watacaala wax ku shabahay haddii inuu dee ku gaaloobayo had markuu taas wafahimahu uu fahmo intuu taa arku u fiirsado waadiratow fa inahu yactabiru wuu cibro qaadanayaayo min takfiir illaahi tacaala liman shabahahu bibashar <coughs> kale waa bimacnaba oo wuxuu ku cibro qaadanayaa min takfiirillahi ay bitakfiir illaahi tacaala gaalayntan ilaahay gaareeyey ee uu gaalnimo ku xukmiyey liman shabahahu bibashar cidii isaga bashar ku shabahday gaalintan ilaahay gaaleeyay ee uu gaalnimo ku xukmiyey waciidkaa weyne uuba yimi iyo goodigaasi taas baa markuuba hadduu dareemo arrinkaasuu fahmo ayuu ku cibro qaadan fa laabudda markaa taas ayaa arrinkaasu kuba cibro qaadanoo fainahu innahu laabudda sawfa yactabir kale iska yarmaa <coughs> dee jubladin dambe taa horeba inaan kagaba maarmi kari lahayne adigu muhimku waxa weeyaanu markuu insaanku umuuraha uu fiirsado oo uu fahmo ee uu arrintaas garto dee takfiirkan ilaahay uu gaalnimo uu ku xukmiyey ciddii isaga bashar kuba shabahday taas buu ku cibro qaadanayaa de haddii uu taa kuba cibro qaatana waxaa imanaysa insijaarkan dambe ee wuli wa can mitli qowli kufaari inzajar fainahu innahu laa budda sawfa yactabir waxaa mahuraan ah kollay dhacayo weeye inuu cibro qaato oo wayanzajira uu markaa ka joogsado ka dheeraado oo uu ka joogsado can an yaquula inuu ku qowlo bimili qowl lkufaari gaalada hadalkoodii wax lamida uu kuba qowlo alladiina kuwaasoo xakama allahu tacaala ilaahay u xukmiyey lahum iyaga binaari naar uba xukmiyey daari bawaari halaaga daartiisa ahayd wasafa yaclamu wuxuu ogaan ama allah ilaahay tacaala nafahnaayo bisifaatih waa isagoo sifaatkiisaa ku sifaysan ama dee waxa weeyaan ilaahay subxaana tacaala mawsuufan bisifaatih xagga marka la eego sifaatkiisaa dee uu kuga sifaysanya ama maca sifaati o dha wa kayfiyataha xaqiiqati macaaniha laysa kalbashari abadan marka la eego sifadan ilaahay leeyahay ama sifadan kalaamkaaba noqoto ama sifaadka kale sifaatulkamaalkaynu qaybakainaa soo marnay haba noqoto sida samcigii iyo basarkiiiyo xayaatadii iyo umuurahaasba intaas haba noqotee hadday tahay sifada nafteeda hadday tii dee kayfiyada sifadaasoo kale iyo dee bal maalan inaanu bashar laba mid ahayn oo macno waxa weeyaan markii uu qaybtii hore kuba sugay kalaam qur-aanku kalaam ilaahay inuu yahay ilaahayna subxaana watacaala kalaamkani sifo isaga u sugnaatay ay tahay uu leeyahay oo dee sifaatka kamaalka kala mido sida sifaatka kalaba ay u sugnaadeen oo xagga ihbaat baa jiray ayaa wuxuu intan dambe inooguba sheegaya uun bal maalan sifaatkiisaasna waa jaanibkii tansiiha oo inaanay sifaatkii bashar laba mid ahayn xagga xaqiiqadooda kula mid ahayn kayfiyadooda kula mid ahayn ee waxa weeyaanun ilaahay subxaana watacaala sifo uu leeyahay oo isaga kamaalkii iyo jalaalkii u laa'iqa oo xaqiiq ahaan ugu sugnaatay taa uu yahay xagga kayfiyadeedana ee inagii ma garan karno ma garanayno si ay kayfiyadeedu tahaye laakiin waxaan yaqiinsannahay rumaysannahay in sifo ilaahay inuu leeyahay xaqiiq ahaan u leeyahay inay tahay marka ruuxa caynkaas ee umuuraha fahmay ee tashbiih kuma dhacayo hadalkii dadka iyo kufaarta ay yidhaaheenna waa ka dheeraanayaa ruuxa yaqiintaa gaadhay fahamkaa gaadhay waa ka dheeraanayaa dadkaas waxa weeyaan kufaarta iyo wixii in tashbiih laba yimin qowlkoodbuu kaba dheeraanayaa oo iyadaba taasay noqonaysaa ilaahay waa u sugayaa wuxuu isu sugay qowlkii kufaarta xaggii tashbiihaan iyo taasna uu kaba dheeraanayaa ruuxii dee yaqiintaa gaadhay arkayna ilaahay subxaana watacaala kuwa isagu khalqigiisii kuba shabahay san ugu xukumay inay gaalo yihiin oo dee waciidkaa weyne uga yimi intan weeye khulaasada hadalkiisan waana tan isagaa khulaysan dooneen marka waxayn wasafa yaclamu wuxuu ogaan ana allaha tacaala ilaahay bisifaatihi waa marka la eego sifaadkiisa uu ku sifoobay iyo wa kayfiyatiha ah, kayfiyada sifaatkaa sileedii oo xaqiiqati macaaniha laysa kalbashari abadan waana cibaara bicalimu ana allaha tacala bisifaatihi laysa kalbashar alkhulaasa sifaatullahi tacaala ilaahay sifaatkiisu laysat may ahaaninka sifaatilbashari basharka sifaatkiisa dee waxa weeyaan daatadiisa unbay dee waxa weeyaan inay ayuunbay la yihiin sifaadkan ilaahay ee nusuusta ay noogu timi ama ilaahay isku sifeeyey ama rasuulkii ilaahay kuma sifeeyey ee dariiq laakiin sugan inooguba yimaan ictiqaadinayno sifo ilaahay inay tahay ictiqaadkaasi maaha iyadoo iyadooynu sugayna kayfiyadeedii ee waa ihbaatu wujuud waa bal maalan inay jirto xaqiiq ahaan ay u jirto rabbi ku sifooday baan ictiqaadinaa yaqiininaynaa ama marka leego xagga kayfiye ahaan taa iyada ee ilaah baa subxaana watacaala og side isaga u laayiqaa jalaalkii iyo kamaalkii baana ugu sifooday inagu taas ma garanayno weeyaanoo cilmigeeda rabbi baa jaanibkaan u bandhigaynaa laakiin sideedii baan uma sugaynaa waana sifo xaqiiqiyo rabbi kula sifooday dee waxaanay farac ka tansu markii hore bayna soo yidhi sifadu daatadii bay farac ka tahay oo dee waxa weyaan sidaa daatada ilaahayba waan ictiqaadinayo jiritaankiisaas baa sifaadkiisa sheegaysana de waa isbaat wujuudun dhammaantood be isbaat kayfiye maaha haddii kayfiye ay meesha yimaado takif yimaado tashbiih baa imanaya haddii bal matalan sifadiiba laydhaha meye tan looguma jeedinyo waa macno kale laguma awilaana tacdiil baa imanaya dee xaq ahna labadoodiiba uma dhexeeya un wa kayfiyata xaqiiqati macaaniha laysa kalbashari abadan alkhulaasa sifaat ullahi tacaala ilaahay sifaatkiisu laysat ka sifaat albashar basharka sifaatkiisa la mid maaha waa sifaat isagu uu kuba sifoobay xaqiiqahanna ugu sifooday laakiin kayfiyadeeda aynaan garanahayn wa ayumaa rajulin ruux kasta oo wasafa allah tacaala ilaahay ku sifeeya bisifaati albashar bashar sifaatkii kuwa sifeeyana faqad kafara waa gaaloobay bal intaasoo ujeedada isbaatkii hore baatanidee si tasiihan iyo inaan ibaatkaasi ibaat tashbiih iyo bashar sifadii oo kaleo loo sugay iyo wax bashar laguba yaqaana aanay ahayn baa intani <coughs> cadayn iyo adkayn ba ay u tahay faqad kafaru xaqni xaqin ahlijanna kollay fiqar kale inoo bilaabma sala allah subxana watacaala aclam iisa kaa ahayd ugu hadlay wayakhdulum ugu hoojinayo ee khidlaanku waa isagoo iyagiiyo shaydaankii iyo hawadoodii iskuba daaya oo uu ka haysto tawfiiqiisii iyo hanuunintaa kuwaa kale uu siiyey fayakilum waatan wuxuu ku daynayaa u wakaalanaya ilaa anfusihim nafahoodii wayukhali wuu bannaynayaaoo baynahum wa bayna shaydaani iyag iyo shaydaan buu u kala dhex baxayaa oo uu iskuba daynaya falaa yacsimuhum markaa ma ilaalinayo wayabtaliihim waanu ku imtixaanayaa bidalika waa waxa ay kuba dhaceenna uu ku imtixaanaya fayaqacuuna markaa waxay ku dhacayaan <coughs> fi dalaali waalmacsiya dalaalkii iyo macsiyadii bay kuba dhici wadalika haddaba ilaahay haysashadan uu towfiiqii kaba haystay khidlaankan uu iyagii hoojiyey ee uu kaba tegay inuu ka badbaadiyo waxaweyaan shaydaankoodii iyo naftoodii iyo hawadoodii uu kaba badbaadiye uu ka tegay ee uu iskaba daayey taasi waa cadli xaggiisa ka ahaaday oo subxaana wa tacaala lahu alxikmatu albaaliqa arrinkaa xikmo baaliqa dee ma jirto saa ay yidhaaheen asalaax iyo aslax baa ku waajiba ay lahayn muctasila oo kale arrinkana waa xikmo uun taasna waa fadligiisii tanna waa cadligiisii mid kastana xikmo baaliqa ayuunbaa kuba sugan lahu lxikmat lbaaliqa walahu lcadlu mudlaq cadligaa mudlaqaana isagun baaba leh wdaliilu calaa ana allaha tacaala huwa aladii yahdi man yashaa wayudilu man yashaa waxayna tusaye u daliilay ilaahay subxaanah wa inuu yahay ka isagu hanuuninaya ciddii uu doonay hallaynayana ciddii uu doonayna waa qowluhu tacaala man yasha illaahu yudlilhu waman yashaa yajcalhu calaa siraatin mustaqiim aydan markii horeba soo maray iyo waqowluhu tacaala ilaahay qowlkiisii walaakin yudilu man yashaau wayahdi man yashaau inta badna waa xikmo baaliqaa kuba sugan in dalaalkan dee kanna waa dee isagu kolle xikmo uu og yahay iyo wuxuu ku ogyahay baa dalaalkan keenay kanna taas xikmadaasu baaba keentay ee ilaahay kii uu doonana waa hadlaynayaa kii uu doonana u hanuunaya waqowluhu tacaala inaka laa tahdii man axbabta walaakina allaha yahdi man yashaa inaka adigu nebi muxamedow laa tahdii ma hanuuninaysid man axbabta ninkii aad jeclaatay oo kii aad sidaa adeerkii oo kale iyo laydhaha aayaddan sabunusuulkeeda ahaa doonayeyna inuu rumeeyo aadna ugu dadaalay waqtiyadii uu dhiman doonana uu yidhi ka dalbay inuu laa ilaaha illa allahu yidhaaho taas una isagu ugu doodi doono xujo uba noqon doonta isagu uu iska diiday ee ilaah baan waafajin ilaah baan hanuunin oo uba matalan hadalkiisii ugu dambeeyeyba ahaa ama huwa calaa millati cabdilmualib diintii aabihi inuu kuba dhimanayo taas oo ahaa ayaa ilaahay yidhi inaka dee bal matalan uu doonayna inuu istikfaar dalbo inaka laa tahdii man axbabta oo dee rasuulka uhi ilaah baan dembidhaaf ku weydiin doonaa waayo waa wixii uu isagu sameeyey ee diintiiba ama rasuulka ilaahay si uu daafacay uuba ilaaliyey wayanhawna canhu markaasoo dee suurata ancaam oo kale ilaahay tii uu sheegay inay una diidayaan dadka dee kana fogaanayaan oo kale barkood baa waxaa lagula fasiray abu daalib inuu ahaayo wayanhawna canhuna ay tahay de waa kan difaaci uu difaacayey oo dadkiibuu rasuulka ilaahay uu diidanaa in loo soo dhowaado dee wax kastana intii karaankiisa aydna waa ku difaacay waa ku ilaaliyo bal markaas taasoo waa ku difaacay oo markaas waxay kaba reebayeen adihiisa iyo dhibkiisa iyo ayuu wayanawda canhuna waanay ka fogaanayaan oo dee ma raacayaan oo ma rumaynayaan oo may qaadan xaqii may qaadan may aqbalin isagoo hadday ictiqaadsanaa waxaanuu leeyimi xaq inuu yahay haddaw bal markaa taas baa ilaahay yihi in dee rasuulku yihi waa ilaahay baan dembidhaaf ku weydiin doonaa haddaan lay diidin markaa ilahay muxuu yihi innaka laa tahdii man axbabta ruuxa adigu aad jeclaatay hanuunkiisa ma hanuuninaysid hanuunka halkana waa qalbigiisa ma gelinaysid hanuun oo qalbigiisa hanuun ma gelin kartid weeye waayo ilaahay wa innaka la tahdii ilaa siraatin mustaqiim buu aayad ku yidhi waxaad ku hanuuninaysaa dadkoo tusaysaa u caddaynaysaa dariiq mustaqiima taasi waa taa iyo dalaalo se waxa weeyaan waa hidaayadii oo ruuxa qalbigiisii la geliyo laguma ridoo la waafajiyo waa tawfiiqii in la waafajiyo hanuunkii oo uu noqdo markaa mid qaadanaya taa kalena waa caddayn iyo tusin iyo dee dadkii oo wixii ehm, la tusoo loo bayaamiyo inaka laa tahdi man axbabta walaakina allaha yahdi man yashaa ilaah baa ka ciddii uu doono hanuuninaya fa fakulu dalika min cindi illah hadday tahay idlaal iyo ama dalaal iyo hadday hidaayo tahayba dhammaanba ilaahay xaggii bay kaba ahaadeen wa hada min usuuli ahli sunna ictiqaadka taa la ictiqaadiyo in hanuunka ilaahayna uu kii uu doonana hanuuninayo ku doonana uu hallaynayo hidaayada iyo dalaalkuna ilaahay xaggii ay ka ahaadeene waa ususha ahlu sunnaha khilaafa lilmuctazila iyadoo la khilaafsan yahay ama ay ku khilaafsan yitaan mukhaalifiina lilmuctasila aladiina qaaluu yidhi biana afcaal alcibaadi makhluuqaat lahum addoommaha afcaashoodu waa wax iyagu ay abuurteen oy samaysanayaanoo waa makhluuqaatun lahum iyaga ayaa ah kuwa la yimi kuwa samaystay iyaga ah faman ihtadaa kii hanuunay fallah huwa aladii hadaahu bifadli wanacsaasay yidhaaheen marka hataa qowlkoodu dee waana qowl baatilo saa aayaadkan iyo nusuustaasila ina tusaysee ayay ahlu sunnuhu khilaafsan yihiin oo iyaga usuushooda waa taan soo sheegnay faman ihtadaa ruuxii hanuunay ma mahaada hadalkii muctasiladu intaasunbuu ku dhammaaday bianna afcaala alcibaadi makhluuqatu lahum ee sharaxii kitaabka ayaa tani inoo socotaiyo hadalkeennii hore ama hadalkii hore inoo socdayba intani la socotaaye faman ihtadaa ruuxii hanuuna fallah huwa aladii hadaahu bifadli wa ilaahay waa kay isagu fadligiisa iyo nicmadiisa ku hanuuniyey ayuu noqon waman dalla ruuxa hallaabana faallahu ilaahay huwa aladii adalahu bicadli kii isagu halleeyey weeye hidaayadii sidii ka haystay aan waafajin dee maalan dee wixii uu ku hanuuni lahaa aan waafajin bicadlihi waana taasni cadligiisa iyo xikmadiisaoo dee kana waxa weeyaan waa cadligii uu mid kastana ilaahay isagaa midno iyo fadli kuba leh wkullun yataqalamu kulle fiqradan waqtigeedni baa yar dhacay ama intaas bay noogu jiro allah subxana wa tacaala ala aclam walo de ay wada socdeen halka dambe maan sii